qala اlimam raximah اllahu tacaala wlilnaasi fi macna hada qowlaan sheekhu wuxuu yhi raxmat ullahi tacaala caleyh walilnaasi culummada waxaa u ahaaday fii macnaa hada xadiidka hadda u dambeeyey macnihiisa ee xadiidu dariir ninkii indhoolaha ee nabiga u tagay ee nabi alla ilaahay i baryey ee nabiga alla u baryay isagoona ducaystay ilahay indhihii u soo celiyey qowlaan laba qowl bay ka laba ra'yi bay ka qabaan xadiidka ixtijaajkiisa iyo dalaaladiisii wuxuu tusahayo axaduhumaa macnahaasaa u dhow leannu macnuhu ka soo hadlayo waa atawasul bidawaati saalixiin oo uu ku gooni yeelay asheekh alciz ibn cabdisalaam nabiga ku gooni yeelay ka niqaasha oo oo rabaa sheekhu inuu naqdiyo marka qadiyadii buu tilmaamhaya <clears throat> axaduhumaa midkood waxaa weeye ana tawasula ku dhowaanshaha lagu dhowaado ana tawasula huwa aladii dakarahu cumar tawasulku waxaa weeye bannaan ee adiga kaa baxsan huwa aladii waa midkii dakarahu cumar khadaab uu sheegay radi allahu tacaala canhu lamaa qaala markuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa ajdibnaa markiina la abaarayo abaar nagu dhacdo iyo eh, roob la-aan natawasalu kuwa dhowaada ilayka xaggaada allow binabiyika nabi maxamed ducadiisa yaa noo duceey dhihi jiray fatusqina fatusqiina markaasaadna waraabin jirto roobna sin jirto wainaa anaguna natawasal waan dhowaanaynaa ilayka xaggaada bicami nabiyina ay biducaai cami nabiyina ila ducee buu yidhi wahuwa fii saxiixi lbukhaari wahayri xadiidkanna bukhaari iyo hayrkiibuu ku jira faqad dakara cumar cumar wuxuu sheegay radia allahu tacaala canhu annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yatawasaluuna kuwa dhowaada binnebiyi suubanaha fi xayaatihi intuu noolaa filistisqaa is roobdoonta xilliga la roob doonayo uma intaa kadibna tawasala cumar wuxuu ku tawasulay bicammihi alcabaas nabi maxamed adeerkii oo cabaasa bacda mowtihi subanhu intuu dhintay kadib wa tawasuluhum tawasulkoodu iyo dhowaashahoodu huwa waxaa weeye istisqaa'uhum robdooniday ku robdooneen nabi maxamed inuu u duceeyo ama cabaas u duceeyo baxayu yadcuu wa macah mxuu ahaayey cabaas iyo rasuulkuba baxayu yadcuu alla baryahayo tawasulkooda waa maxay waa inay ku roob doonaan oo say ugu roobdoonahayaan baxayu yadcu lcabaas ilaahayba baryahayaa wayadcuuna macu ayagana waa la baryahayaan bimacnaa aamiin bay la odhanhayaan fayakuunu wuxuu noqon cabaas ama suubanuhu fayakunu huwa wasiilatuhum xidhiidhkoodii buu noqon ilallaahi subxaanahu wa tacaala ku xidhahayey ee ducada u marahayey wاnnabiyu sala اllahu calayh wasalam kaana fii mili hada shaafican wadaaciyan lahum wاnnabiyu sal ly slam nabigu kaana wuxuu ahaa fii mili hada roobdoonta iyo istishfaaca iyo ducaka dalabka iyo marka laga hadlahayo shaafican ergeeyuu ahaa wadaaciyan lahum muslimiintu u ducaynaya iyaguna waa aaminsanhayeen ee daatadiisa wax ku xidhan ma jirin camaluu nabigu la yimid oo ducaa iyo allabari ah ayaguna ay aamiin yidhaahdeen ama ay ducaysteen ayuu nabigu markaa daaci u ah waa u ducaynhayay waanuu shafaaco qaadahay idan qadiyadaani qowlka koobaad waxaa weeye xadiidkii dariirka iyo axaadiista la midka aba ee macaanidaa ku timid waa atawasul biducaai saalixiin in lagu tawasulo dadka susuuban ducadooda sida cumar uga codsaday in uu duceeyo cabbaas muslimiintana u roob doono ama mucaawin ibn abi sufyaan oo ugu roob doonay yasiid ibn aswad ugu roob doonay idan saxaabaduna intuu nabigu noolaa noo ducaayo o dhan jireen ugu roob dooni jireen marka waa ducaa iyo shafaaco min asaalixiinoo marka ay bareen waa camal saalixoy la yimaadeen kuna aadan muslimiinta ilaahay inuu caawiyo roobna siiyo abaartana ka saaro qowlkaasi waa qowlka loo badan yahay qowlka labaad uu sheekhu soo wado waada waa qowlan daliillahi waynu ka hadli doonaa insha allah qaybna waynu soo maray ku saabsan qadiyadaas wixii dambana waynu eegaynaa insha allah wاlqowl الثaanي qowlka labaad ee xadiidka loo daliishanaya ama ragga qaarkood ay u arkaan inuu tusahayo waxaa weeye ana tawasula bihi salى اllahu عalيه wali waslm nabiga in lagu tawasulo yakuun wuxuu ahaanayaa tawasulku fii xayaatihi subanhu intuu noolaabaa lagu tawasuli karaa wa bacda mowti intuu dhintay baa lagu tawasuli karaa intuu dhintay kadib wa fii xadratii asagoo jooga oo kula joogaa lagu tawasuli karaa wa maqiibihii iyo subanaho maqanba qowlkaasna waa loo daliishada oo waa maxay waa qolyihii qabay waxaa bannaan altawasul bidawaati الsaalixiina wajaahihim wa xurmatihim qolyihii qabe baa sidaa qaba xadiidkan bayna u daliishadaan waa inagii shalay soo maray xadiidku macaanida inuusan tusaynin bidalaa'il aynu tilmaannay sheekhu wuxuu uhi walaa yakhfaaka kaamana qarsoono haddaad daalib tahay wax fahmahaya annahu qad habata inuu sugnaaday altawasulu in lagu tawasulo bihi suubanaha sala اllahu calayh waali wasalam fii xayaatihi nabigu hadduu noolaa in lagu tawasuli jiray inay bannaan tahay oo ay sugan tahay muran kama jiro waadna ogtahay buu ku yidhi kaamana qarsoono waxaa laakiin u baahan in laysla fahmo tawasulka nabigu markuu noolaa lagu tawasuli jiray muxuu ahaa noo ducee buu ahaa ilaahay noo bari buu ahaa waxna baroo nabi allow diinta noo caddee bay ahayd marka atawasul fii xayaatii ka un baan ku kala imaamkan ka doonayna inuu sheego ama daliilkiisa na taabsiiyo wa habata waxaa kaloo sugnaaday altawasulu in lagu tawasulo bikayrihi nabiga cid ka ahayn bacda mowtihi subanuhu intuu dhintay kadib nabigu markuu dhintayna dad kalea lagu tawasulay haddee cumar iyo saxaabadu waa kay cabbaas aalu beyti rasuulilaahi ku tawasuleen noo duceey yidhaahdeen ilaahay ka fayday dhibkii markay duceeyeen mucaawiya waa kii ku tawasulay yaziid ibn abi sufyaan waa kii nabigu sal slam uu yidhi haddaad la kulanto cumar weysal qarna ii ducee dheh istakfir lii ku dheh idan taas waa la ogolyahay dad muslimiin oo nool noolnolood la kulantoo saalixuun ahlu khayr ah inaad ka ducaysato ama ay kuu duceeyaan ama ay kuu ergeeyaan howlay qaban karaan lama diidano marka altawasul biasmaa illaahi alxusna wa sifaati alculaa altawasul bilcamali asaalix adu aad leedahay camalkaada daatiga ee saalix adigu aad leedahay in lagu tawasulo in muslim nool uu kuu duceeyo howlahaas adilaan u haysanaa bannaanka yaalla laakiin waxaan rabnaa oon shawkaani iyo culummada kaleba ka rabnaa inayna taabsiona baraan daliilka tusahaya atawasul bidawaati saalixiina wajaahihim almujarad kaa way xabaddu meeshay ka dhacayse howlo aan muran ka jirin inaad lugaha ku marataan yeeli maynaa leleh biijmaaci asaxaabati ijmaacan sukuutiyan saxaabadaa isku raacday ijmaac sukuuti ah bimacnaa barkood baa sameeyey inta kalena waa aamuseenoo waa ku raaceen aamus tusahaya inay raalli ka yihiin ogol la yihiin ay ogol yihiin wa habata atawasul bikayrihi bacda mowtihi biijmaci saxaabati ijmacan sukuutiya ijmac hadde midna waa ijmac sukuutiya midna waa ijmac muxuu ahaaye naqli ah oo qawli oo sariixa oo nudqi loo yaqaan ijmaca marka nudqiga asagu waa midkaa la caddeeyo anigu waa caddaynhaya nin kastoo eh, hawshaas looga baahana inuu ka hadlaa ka hadlahaya adugu waad caddaynaysaa nin kale waa caddaynaya nin walba qowl baa laga haya iyo hadal cadoo sariixa oo ku saabsan masalada inuu ogol yahay ama diidan yahay ijmaca asagu nudqi baa layahdaa ama qawli baa layahdaa midkanna waa in bacdu الnaas ay hawsha sameeyaan walow ficlan inta kalena ay ka aamusaan o qarraan aysan diidin wax mukhaalafaana aysan muuqanin idan ijmaaca dambe nabigu intuu dhintay kadib in lagu culummo badan <clears throat> oo saalixiina isagu muran ma laha sida ijmaac sukuuta u noqday licadami inkaari axadin maxaa yeeley axad inkiray lama hayo oo minhum ka mida muslimiinta ama saxaabada calaa cumar radi allahu tacaala canhum fi tawasul ku bilcabaasi radi allahu tacaala canhu cumar tawasulka cabaas ku tawasulay ee asaga uu sameeyey cabaasna uu ku raacay saxaabada inteeda kale goobjoogayaasha ahaa ama maqnaa ee warku uu gaadhay wax ku qoonsadoo ku diiday ma hayno weli marka shawkaani wuxuu ka hadlayaa atawasul biacmaali saalixiin asagoo raba laakiin inuu u daliishado atawasul bidawaati saalixiin wajaahihim marka waa daliilka iyo dacwadaan islahayn ama daliilka iyo istidlaalku isma laha wa cindii aniga agtayda waxaa muuqata buu ihi ahay nin imaama mujtahida madax bannaan baan ahay wa cindii aniga lahaanshayga laqumanaanshaeyga annahu laa wajha weji ma iyo jid ma laha litaqhsiisi jawaasi tawasuli in lagu gooni yeelo tawasulka bannaanidiisa binabiyi subanaha sal ly slam wax waja ma laha buu ihi kamaa zacamahu siduu sheegay asheekh cisuddiin ibn cabdisalaam liamrayn laba daliil baan u diiday sheekh ijtihaadkiisi wey laakiin weja alimaam cabdusalaam cabdulcaiz bn cabdisalaam alciz abu muxamed addimishqi shaafici alimaam alkabiir uu u diiday waynu soo sharaxnay شلي wej bannaanka yaallo oon weliba la dhaqaajin karin ilaa biladilla ayuu leeyahay waxaa weeye tawasulku waxaa lagu leeyahy ma cibaada mise cibaada ma aha haddaad tiraada cibaada ma aha cabadka maxaa kugu wacan baa lagu leeyahay baatilka maxaad ka doontay nin muslima oo wakhtigiisu qaaliyaha tahay adoo alla baryahayo oo ilaahay khayr ka doonahay waxaan cibaadahay maxaad iskugu lugoyn idan tawasulka ima an yakuuna cibaadatan wa ducaan wa ima an laa yakuun inuu cibaado noqdo iyo duco iyo inuusan noqon wax udhexeeya ma jiro waa qisma xaasira weeye wax saddexaad ma jiro inuu cibaado yahay inuusan ahayn haddaad tiraa cibaada ma aha ducana ma aha maxaad ka doontaan ku leenahay maxaa kuu geeyey maxaad isu lugoyn ha layska tuuro baatil weeye haddaad tirahda waa cibaado waxaan leenahay atawasul bidawaati الsaalixiin hadduu cibaado yahay ee salafka ka keen cafwan yaana ka bixin atawasulku hadduu cibaado yahay alaslu fi cibaadati almanc warkii alimaam alciz abdisalaam atawasul hadduu cibaado noqdo oo saad qabtaan ah, alaslu fi اlcibaadaati اlmancu wاlxadru wاtawaquf aw atawqiif waxaad tirahdaba waa in laga joogsado liأna alcibaadata shardigeeda asaasiga wa an waxaan la isamray cibaada ma aha wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllah wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida laa ilaaha ilaa hu idan tawasulku hadduu cibaado yahay idan mana la amray laabudda an yakuuna ma'muuran laabudda an yakuuna mashruucan idan hadduu tawasulka cibaado noqdo waad saad qabtaane waxaan rabnaa markaan u noqonnay kitaabka iyo sharciga iyo ilaahay waxaan haynaa atawasul biasmaa illaahi اlxusna wa sifaat اlculaa waxaan haynaa atawasul biاlacmaali الsaalixa rabbana aamanaa bima anzalta waاtabacna الrasuul faktubna maca shaahidiin waa tawasul biacmaali saalixa aamanaa bima anzalta ilahu waxaad soo dejisay baan rumaynay watabacna rasuula rasuulkana waanu raacnay hadihi acmaalun saalixa iimaaniya tawxiidiya hadday saa tahay shaahidiinta alla nugu darday xaq baan u lehna markaani faktubna maca shaahidiin rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan yunaadi liliimaan an aaminuu birabbikum faaamanna maxaa daba yaalla fakhfir lanaa dunuubana waa atawaasul biacmaali saalixa idan camalka saalixa uu ruuxuu la yimid haddaad tira allaahuma kfir danbii bixubbi abi bakrin wa cumara wa cumaana wa caliy wa baycat ahli baycati ridwan wa uxudin wa badr waa camal saalixa iimaanaad la timid wey lianna xuba abi bakr min aliimaan atawasul bilacmaali asaalixa ood aduga aad leedahay ood shaqaysatay ama camal qalbiga ama mid qawlia ama mid ficlia waan ogolahay daliil baanu u haynaa bannaanka yaal waxaa soo haray atawasul biducaa'i asaalixiin inay dadka khayrka badan kuu duceeyaan daliil baan u haysanaa bannaanka nabi maxamed bay saxaabadu ka ducaysan jireen oo u ducayn jiray oo u roobdooni jiray jaabir baa yidhi nabi maxamedow eh, xaaskiised nabi maxamedow salli calaya wacalaa awjati wacalaa zawji bay tiri jaabir nabiga marti qaaday markaasuu raashin u kariyey islaantii buu la hadlay wuxuu nabiga maanta hadduu inoo yimaado ha la hadleen ha dhibin lama hadli kartid xijaabo gurigaada gal waa yahay bay tiri markuu nabiga intuu qadeeyey oo la soo dhoweeyey rasharaab la siiyey nabigu uu baxay asaga abubakar bay ahaayeen iyo intay soo xijaabatay oy jilbaab xijaabka weynaa dhinac ka fayday oy qoorta soo dhiibatay iyo wejigii ayta nabi allow jaabir warkiisa ma yeeli kare adoo noo yimid maanta ducanaa iga tegi mayside salli calaya wacalaa zawji bay nabi allow aniga ninkayga noo ducee bay waa u duceeyey ayadii ninkeedii iyo waa barakoob jaabir markuu nabigu tagay islaantii aada u canaantay foodu geliyey si kastabaa noqotee saxaabadu nabigu waa ka ducaysanaya xataa wiilashi yare carruurtay u keenaya ilma dhashay u keenaya abubakar iyo cumar baa sameeyey tawasul biducaai saalixiin mxuu ahaayey mucaawiya sameeyey waa shay muqarara naqlan waijmaacan intuba waan haynaa nasan waijmaacanba hawshaasi waan haynaa waxaa noo yimid atawasul bidawaati saalixiina wajaahihim haadihi waa maxay waa macrakat laqdaam halkanay xabadi ka socotaay jus inay cibaado noo caddeeya inay mashruuco noo caddeeya inay diinta alle loogu dhawo noo caddeeya daliil baan rabna annagu ma wadno intaan waxaan boorsada oogu ridanay daliil baa ku rida intaan waan aqballa waan qaaday maxaad u aqbasheen bidaliili saxiix sheekh shawkaani iyo saaxiibadu waxaad yeeshaan jus-iyadan aan ku dhegannahee kale intaad qaadaan daliilkeeda soo saara inay exbire date ahayn oysan dhicin oysan fundoobin oy saxantoo la isticmaali karo soo caddaysta intaad ka caddaysanaysaan anigu waxaan taaganahay buu le alcism cabdisalaam alaslu fi اlcibaadaati wa almancu wاlxadru wاtaxriim shayga hadduu cibaado yahay waa inuusan bana ilaa bidaliil haddii kale musharic baad noqon am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam yadan bihi illaah qul allaahu adina lakum am cala allahi taftaruun ima an takuuna muftariyan wa ima an takuuna mutabican lidaliil wax udhexaya ma jiraan ama ilah baad ku been abuuratay sharciga aad sheegtay ama waxaad la iman daliil rag kala sooco kala saara taaniyan wuxuu leeyahay anugu idinku waa iskhilaafnay yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu اllaha waaطiicuu الrasuula wauli اlmri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ilى اllahi wالrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowm اlaakhir intaan bimacnaa id wadaaddaa ku fasira kuufiyiina waa khatar marka ayadaa kufri baa ka soo bixi man lam yakun mutabican fii maxaali الnisaaci lidaliil waa kaafir baa ka dhalanaysa culamo baana ku tegey waana nas saxiixa wey daliilkana waa ku cadyahay meelaha lagu niqaashay masaa'ilka laysku hayay cilmiga ah ninkii daliilka aan raacin laakiin wadaad iyo duqay iyo muxuu ahay ururo ku gartama inuu kaafir ayadda waa ku caddahay faruduuhu ila اllahi warasuul goorma in kuntum tu'mina biاllahi walyowm اlaakhir itaquu اllaha wadaruu maa baqiya min الriba in kuntum muminiin id kuntum mumin hadi lahi roonanaysa oo intaan shardiyado bimacnaa id si wadaadda ku tageen amaa madhabu jumhuur اlbasriyi min الnuxaat inta sideeda shardiyadeedi way ku daa wa haddii ilaahay aad rumaysantihiin wey mafhuumulmukhaalafu waa maxay ama daliilukhiaabku waxaa weeye had ninkii ku xuguntami waaya kitaabka ilaah iyo sunnada nebi maxamed masaa'ilka la isku hayo u celin waaya ayagana ku waxgoosan waaya lam yakun mu'minan gaal weeye muslim ma aha ayaddu bannaankay taalla wuxuu ihi tacaalow naxtakim ilaa kitaabilah walaa sunnati rasuulih wajadtu xadiian waaxidan buu ihi ciis abdisalaam warkiisu bannaanku yaala hal xadii baan hayaa xadiidkaa wuxuu sheegay nabiga in lagu tawasuli karo halkaasaan ku gaabsaday haadaa wajhu takhsiis jid ujidbixinta alcizn al warkiisu halkaas weeye waxaa loo bahan waxad ku dhaqaajiso annagu xadiidka tafsiir baan ku samaynay iyo ta'wiil kullu ta'wiil laagtayada maqbuul ma aha kullu ta'wiil laagtayada marduud ma aha naqbalu ta'wiila bidaliilihi wa narudduhu bidaliilihi idan xadiidka waanu ta'wiilnay bisiyaaqaat bidalaa'il biqaraa'in baanu ku tawiilinay tawiil saxiixo tafsiir saxiixaanu saaray idan cizi foodaanu gelinay laakiin shawkaani waxaan rabnaa ciz wuxuu fooda ku inuu sheego ayib marka wa cindii law anahu laa wajha nama kal xigaan shawkani iyo alcizm abdisalaam nimana waa culamo muslimiina wey nina soomaali ma ah nina waa yemani nina muxuu ahay waa nin muxuu ahay shaami ama misri ah ayib nama kale xigaan niman muslimiinoo culamo ahlu khayr oo diinna wanaag badan noo sheegay weeye nin walba wanaagiisaan madaxa ku saaranaynaa oon ugu ducaynaynaa wixii khaladana waan iskaga leexanaynaa ee waxaa weeye labada waad marka loo kala garqaadayo nin walba waa in gartiisa ilan wada dhinteene nin asagaa hadlanhayo kitaab buu qortay oo asagaa doodahayo af joogo lama adeega wey asagaa adeeganhaya odaygii hore tagay waa in loo qeylbixiyo warkiisi warkiis waa cad yahay marka <clears throat> showgaanaan dhagaysana warkiisi wcindii aniga agtayda buuhi anahu laa wajha wajmalaha litakhsiisi yani daliil malha ujeedaa ay laa wajha laa daliilaba ujeedaa wax kale hadda ma aha litakhsiisi jawaazi اtawasuli bالnabiyi sal slam kama zacamahu shaykh cizudiin ibn cabdisalaam limrayn amarka koobaad laba daliil baan u diiday buui ko maa carafnaaka waxa aanu kuu soo sheegnay bihi maagaba oo min ijmaaci الصaxaabati radia allahu tacaala canhum ma carafnaaka min ijmaaci الصaxaabati radi allahu tacala canhum waa khaa daliilkan daliil khaa wey daliilu asagu leeyahay ma aha maxaa yeelay daliilkuu daliishado ijmac الصaxaaba wuxuu u deliishanayaa maxaluniزaac ajnabi canhu ka ah maxaluniزaac waa maxay laisku hayo الtawasul bidawaati الsaalixiin fii غayri الnabiy asagii ciz dooda ciz cabdisalaam iyo isku hayaan showkaani waxay noqonaysaa الtawasul bidawaati الsaalixiina wاlculamaai wاlakaabir wاlwliyaa wاlmalaaئikaةi wاlanbiyaa fii ayri الnabiy fii hayri الnabiy buu asagu taagan yahay ciz bin abdisalaam idan ijmaaca saxaabada wuxuu ku guntamay atawasul biducaaءi الsaalixiin noo duceeya noo roob doona ilaahay noo barya iyagoo noolnolo ka hortaagan oon kaa maqnayn taasay saxaabada ku ijmaaceen ijmac kale miaan haynaad asna ma soo sheegin annaguna ma hayno ijmaacuu shawkaani ka soo hadlay wadaadow ii ducee buu ahaa nabi maxamedow noo ducee cumarow cabaasow noo duce ummaddan abaarta ilahay inuu ka qadan noo roobdoon yasiid bna aswadow ummadda u ducee saasay ahayd kaanan maba diidaninba siday u bannaanaatay adiga camalkaada saalixa inaad ilaahay ku barido ruuxa muslimka ilahay inuu kuu barya waa bannaan tahay ruuxii dhintay baynu ku tukanayna waa u ducaynaynaa ilaah u naxariiso qabriga u waasici dembigiisa hore alla u dhaaf ilaah waabdulhu daaran khayra min daarihi wazawjatan khayra min zawjatii wakada walaqihi اlmna wasic qabrahu wanawir lahu waan ka sii daynaynaa ducadaanadii walaakin haddaa la weydiinay wasaluu lahu tabiit fainahu alaana yusal haddaa su-aalku ilaahu ha sug ilaahu jawaabtaas waxaan ku toosi ducada muslimiintu waa iskule annaguna waan ducaynaynaa aduguna waad noo ducayn ninkaan khayr ku tumayne noo nala jooga noo ducee baan leenahay howlahan muran ma lehe shawkaaniyo waxaan kaga rabnaa allaahuma kfir lii biabi bakr allaahuma arxamnii bicaliy wacumar allaahuma اnsurnii wahzim caduwii muxuu ahaayey bicumar bn khaaab dawaadan waxyaabahan maxaa iskaga xidhan aysh اcalaaqa cumar wuu jiraa saxaabi dhinto ahlu khayra weeye maxaa ku xidhan cadowga maxaa lagu jeminhaya miyuu alla kuu baryahayaa idan waxaan leenahay adducaa altawasul bidawaati الsaalixiin aw aw الtawasul bicamali اlgayri cindana waa baail inaad ku tawasul bicamali اlgayr allahuma arxamnii bicamali sheekh fulaan abadan haddaad tiraada ilaahu ducada uu ii ducaynaya allow ii aqbal waa ogol lahay nabi maxamed baa duceeyey saxaabada allow noo aqbal yidhahdeen ee waxaan ka hadlaynaa camalku salaadu hebel tukado alla igu dambi dhaaf baad tiri anugu baryahan taraawiixda kuma fiicniye ilaahu nimanka taraawiixda tukanhaya igu dambi dhaaf baad tiri taraawiixdu adiga maxaa iska kingalay nimanka ayagaa shaqaystay oo hawlahooda afuufanhaya oo taagan washkhusaka adiga ijmaacan meeluusan lahayn buu saaray shawkani waqad akhطأa fi dalika cafa allahu canه alأwl ma carafnaaka bihi min ijmac الصaxaaba ijmac الصaxaaba kaana atawasul biducaai saalixiin inay kuu duceeyaan la ma ahayn atawasul bidawaati saalixiina wajaahihim muxuu ahaayey iyo eh, iyo wadarajati ma ahayn athani tana ka daran dambe uu la yimid baaba hore ka daran ka daro dibi dhal wey wthaani daliilka aan ku baabi'inhaya buu alciz bn cabdisalaam waxaa weeye takhsiiskiisa aan ku diidanahay ana tawasula ila allah ilaahay oo loo dhowaado biahli lfadli loogu dhowaado iyo walcilmi dadka fadligale iyo aqoonta diineed huwa tawasulkaasi waxaa weeye fi taxqiiqi dhab ahaan ay fi lxaqiiqati dhab ahaan tawasulun biacmaalihim asaalixa waa majaaz buu fuula hadda waa ka tega xaqiiqadii kharaja can wartakaba almajaaz alcaqli waa dhib kale wey hawsha waa inaad loo fahmo wey ragga dalabada ah ee wahaabiyada ah waa inay howlahaas fahmaan baan doonaynaa dhow meelaha suufi bakti cuna inuu ku cadhsada ma aqbali karo <clears throat> huwa fi taxqiiqi tawasulun waye biacmaalihim الsaalixa wuxuu yihi markaad leedahay allaahuma arxamnii biabi bakr wاغfir lii bcumar waاnsurnii bcuثmaan wاغfir danbii bcaliy wbisheekh cabdilqaadir wabilwliyaai wاlmustafiin markaad leedahay waxaa weeye xaqiiqadu waa tawasulun biacmaalihim kharaja can اlxaqiiqati wاntaqala ila اlmajaaz idan warka waa inaad isu fahmo wuxuu ku yihi huwa fi xaqiiqati tawasulun biacmaalihim الsaalixa acmaashooda susuuban baynu ku tawasulaynaa wamazaayaahum alfaadila jamcu miiza waxaa ruuxa sooca weeye ee dadka kaga duwan yahay fadli cilmi allow dhawaasho warac zuhdi khayr badni asidq eh, mxuu ahaay bilcamal eh, asidq mxuu ahaay billah asidq fi eh, lkalaam wasidq alxadiid mazaayahum jamcu miiza wa mazaayahum alfaadila iyo waxyaabahay ku soconaayeen qiimaha badnaa lagu tawasulhaya id laa yakuunu alfaadilu ninka faadilkaa noqon maayo faadilan ila biacmaalihi laba khata buu sheekhu meeshaan galay khaطأa koobaad wuxuu sheekhu rabaa in uu khilaafkaba u celiyo ilaa khilaafin shakliyin suuriyin laa jawhariyin wamacnawiy wuxuu nimankiina le ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa lagu dhowaan karaa mxuu ahaayey lagu tawasuli karaa bisifaat اllahi wa asmaa'ihi اlxusna iyo mxuu ahaa bicamalika الsaalix sida xadiiu ثalaaثa nimankii godka galay oo kusoo dumay dhagaxu ku fadhiistay inin walba camalkii saalixa uu la kala baxay uu keeni doonaaye ama aad tiraado ruux muslima ah, ahlu khayr ii ducee saddexdaa xaal inaad ku koobteen waad ku khaldan tihiin khaladkana waxaaba idin bilaabay ninka la yidhaahdo ee alciz bin cabdisalaam waxaana bannaan atawasul bidawaati saalixiin saasuu rabaa istiqaada agtiisa waa ka kufriga gaalnima showkani alistiqaada agtiisu waa waa gaalnimo diinta lagaga bixi waa khuruuj min almilla wuu keeni doonaa xataa cudurdaar ma aqbali doono dadkan ooma qastahayaan hawshan iyo hawlaha xataa uu diidi doonaa wuxuu ku odhan doonaa baabu ridda walkufr lamama shardiga qasdi sidiisuba waxaad ku hadashay gaalnimama yahaa horaad usii baxay sadaqadan kaa tuurin hawl taas hadduu wuxuu ka hadlaya laakiin tawasulkiiba ka wa farqun bayna atawasul walistiqaaha soo mayna soo marin istiqaadadu inay gooni ahayd tawasulna uu gooni yahay midna afar arkaan leeyahay midna saddex leeyahay hadda sheekh wuxuu isku dayay khaladka koobaad inuu khilaafka dhannaaba u celiyo ilaa khilaafin shakliyin suuriyin la xaqiiyo idinkuna waa fiican tihiin nimanka yidhi allahuma arxamnii biabi bakarna waa saxan yihiin u jeedaan allahuma arxamnii bicamali abi bakar bicamali abi bakar waxaan horta khilaafku suuri ma aha umana celin kartid liannaka waxaad ka baxday xaqiiqada walaslu fi اlkalaami wa an yuxmal cala alxaqiiqa hadalka ruuxa markuu ka soo baxo waa in lagu xambaaro xaqiiqadiisa oon la awilin haddaad ta'wiilka aad meesha la timaado waxaa dhici in fircoon loo awilo faqaala ana rabbukum laclaa faqaala ana cabdu rabbikum laclaa haddaad majaaz caqli meelahan oo kale aad keentaan asagoo laisku hayaba ma bannaan yahay hal hunaaka majaazun caqliyun fi luqati اlcarab khilaaf way bayn lugawiyin wاlbalaaqiyin wاlbayaaniyiin intaan la gaadhin usuuliyiin ahlcilmi aan la gaadhinba culmo inkirtay kuwa ogolaaday kuwa yidhi waa naadir intooda waxay isku waafaqeen ana alasla fi اlkalaam wa an yuxmal cala alxaqiiqa hadal ruuxu markuu ka soo baxo daahirkiisaa lagu xambaari ninka yidhi allahuma arxamnii biabi bakr daahiru waa maxay in daatu abi bakr almujarada uu cuskaday matamiso shakhsiyadda iyo daatada abubakar buu cuskaday in bicamali baa loo jeedaa waa khuruuj he min alasl waa khuruuj min alasl can alxaqiiqa ila almajaaz taasi waa qodob oo waa lagu weeraray waxaan leeyahay taaniyan waxaa weerar ah bicamali abubakr baan kugu haysanaaba laftirkiisaaba muran ka jira oan kugu haysanaa maba ogolinba haddaad tia allahuma arxamnii bicamali abibakr wesh khusak camalkiisa man camila saalixan falinafsi waman asa'a facalayhi wamaa rabbaka bidallaamin lilcabiid yaa kuu dirsad adiga wa an laysa linsaan ilaa maa saca usuul baaban taagannahay usuusha waxaanu ka baxaynaa bidaliilin khaasin jusiyin tafsiiliyin yimid sida masaa'ilkan oo kale noo ducee iyo ka ducaysa waa ogolay laakiin allahuma arxamnii bidaati abi bakr almujarada aw unsurnii bicamali abi bakr alfaadil weshusaka maxaa camalkiisa labadaa koorba wad khaldan tahay khuruujuka min alxaqiiqati ila almajaaz waa khaa waxaa kaloo khata ah inaabaad ka dhigtay inaan camalka ogola lagu tawasulo waa musaadar cala maluub ama waxaa weeye in ruuxa loo tiri wuxuusan aaminsanayn maba aaminsaninba in ruux camalkii lagu tabasuli karo bicamali fulan bicilmihi waxaa naga huseeya wuxuu ku sheeku ku yidhi id laa yakunu lfaadilu faadil ilaa biacmaalihi e, tawasulun biacmaalihim asaalixa yaaba kuu sheeg yaa ogolba man qaal yaaba kaaga horreeyay adiga inta kula midka ah in dadka camalkooda lagu tawasulaa banaan oo mxuu ahaayey cilmigooda lagu tawasulaa banaan oo xikmadooda lagu tawasulaa banaan yaaba qababa maba qabne ma nagu qasbaysaa qaala walow kunaa kaarihiin <clears throat> labadaa goorba sheekhu waa khaldamay waa hawsha fa idaa qaala alqaa'il hawshii marka sii wadaa fa idaa qaala alqaa'ilu ruuxu mar hadduu yidhaahdo qaala alqaa'il allahuma inii atawasalu ilayka bilcaalimi alfulaaniy bilcilmi waa kha caalim waa nusada saxda ah allahuma inii atawasalu ilayka bilcaalimi alfulaaniy ilaah waxaan kugu dhowaanayaa caalimka hebela sheekh hebel baa alla kugu dhowaaday fahwa bictibaari maa qaama bihi min alcilm ay fahwa tawasulun weeye bictibaar markaynu eegno maa qaama bihi bishaykhi walfulaaniyi min alcilm cilmiga ninkaa ku qumay ee sifada uu leeyahay baa ku tawasulaynaa man ajaaza laka an tatawasala bisifaat mxu ahay alashkhaas walacyaan abadan ayadaa maxabaday ka socotaaye adoonkiiba kiiba sugin inaad ku kale u boodda mayadaa soconaysa sheekhu wuxuu rabaa asalkan intuu taqriiriyo haddana inuu usoo boodo muxuu ahaaye in eh, eh, asalkan camalka intuu taqriiriyo inuu yahay daatadana waa lagu tawsili karaa ti hora baan diidanahayba tan horta bal sug daliilkuu sheekhu la yimid baa kaaga dar <clears throat> cilmiga iyo camalka fulaan laguma tawasuli karo daatana laguma tawasuli karo annagu waxaan lahay weeye asmaa اllahi اlxusna wa sifaati اlcula اdaatiya weliba in lagu tawasulo bicamalika asaalix inaad ku tawasusho ilaahayow adiga dartaa baan saa saa u yeela allaw iigu naxariiso ilaahu anoo baahan baan hawshaa ka sarigtoon ka taga allaw iigu naxariiso ilaahu sunnada aan ku dhaqmahay iyadu maanta adduunkii bidca ay buuxisay oo adduunka lagu kala tegay aan keligay ku dhegay allaw igu naxariiso sadaqaadka alla aa masaakiinta iyo qaraabada inta go'moonee bahan aan si alla ugu naxariiso akhriska aan kitaabkaada dareerin in alla camal saalixood la timid ilahay inaad ugu dhowaato haa leanna munaasaba ka dhaxaysa sabab lagugu naxariistaad la timid addoonnimo iyo camal la timid wey laakiin ilaah waxaan kugu dhowaanayaa bicamali fulaan wa bicilmi fulaan wa bishajaacatihi ilaha wadaadka safka ka dagaalamee mujaahidkan leexanaynin ee baasha lisahay igu naxariisaa tiri weshusaka ninka baasha lisahayee leexanayn adiga maxaa kaa galay ee ka yimid toroborakin ama afghanistan ka yimid adiga maxaa kaa khusey camalka asagaa shaqaysta ad u shaqaysto meeshaa ama intaad u tagto niyo waa kaa codsanhayaa ii duceed ahlu khayr baa tahay nin naftiisa soo xirxiday baa tahay oo int aduu iskaga soo tegay wa cajabtu ilayka rabbi litardaa ii duceedh ha kuu duceeyo gacmaha ha aamin u dhah laga wala daalin aamiin baa daba taalle isu dhaha hawsha ha socot laakiin hawshaa wadaadku afuufahay allow igu dembi dhaaf yaa kuu dirsada hawsha adiga idan waxaa weeya waa waxaan islahay wey wadaaduhu hawlahaasay rabaa inay un hadda un ay xoqxoqaan aan soconno warka sheekh aan ka soconno waqad habata daliilkii eeg hadda meeshuu dhigay daliilkii loo daliishaday altawasulu bilacmaali asaalixa acmaashada saalixida shaksiga adu aad leedahay la timid in lagu tawasulo inay bannaan tahay daliilkii naska ku ahaa sariixa ku ahaa yuu sheekhu wuxuu raba inu yihahdo waa atawasul bicamali fulan alkhayr tawasuluka bicamalika shaksi daati yo wuxuu rabaa inuu dhamo waa tawasulun bicamali اlghayri wa bicilmihi nin kale camalkii cilmigii waqad habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday wغayrihima an النbi sl slm xakaa inuu ummadda oga sheekeeyey can الثalaaثaة اladiina اnطabqat calayhim الskhra saddexdii ay ku daboolantay dhagax weyn can الثalaaثة aladiina inطabaqat ay dabooshay calayhim dushooda ay ku dhacday aلskratu dhagax weyn niman baa israacay saddexa safar bay galeen markay meel dhex marahayaan gabalkiina uu dhacay ayaa roob qabtay markaasay god weyn oo ku carareen oo roobka ka galeen wax yar markay ku jireenba buurta hoosteeda ku jireen baa iyo dhagax weyn ka soo fakaday si usoo dhibaandhibahayba afka isku jufay afkay isku jaray baa u dhammaatay meel laga baxo waa qow soo jabay niman muslimiin ay ahaayeen waxay yidhaahdeen banu israa'iil iyo ummadii naga horreeyey nabigu waa inooga in si loogu daydo meelaha la daliishado weeya sharcu man qablana iyo hawlahooda la daliishado ida kaana ida kaana waaridan fii siyaaqi اlimtinaan ayib iyo wlmadxi meelaha la qabsado way nabigu wuxuu yihi markaa nin ninbaa wuxuu yihi hawshan yaa keenay oo dhagaxan soo dayay allah subxaanahu wa tacaala afka yaa idinkaga jufay allah ilaahin baa faydi kara allihii soo daayay unbaa faydi kareen nin walba waxaad yeeshaa acmaashaad alle ugu dhawaatay intaad fiiriso camalka kuugu qiima badan ee ugu ikhlaassanaa ee ugu runsanaa ee adduunye iyo dad kale aadan ku la darti aad u dhiibtay oo la timid camalka ilaahay ku bari inuu naga fayda baashan iyada nin baa la kala baxay waalidkiibuu ku baryey camaluu la yimid bir waalideyn ba soo baxay wuxuu ilaahayow birigii ixsaankan waalidkay u samayn jiray ilahay maanta baasha nagaga fayd buuri camalkaa kugu baryahaya mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inantaan geela soo mayrcoon xil damba soo dheelmo oon soo liso waalidka oo jiifaan caanihi u keeno kadibna dhiilka aan la taagnaado intay ka toosahayaan labadii waalid ee dhalay anoo diida inay hurdada ka kacaan caruurtaydii baahanayd ee gondahayda iyo addimahayda hoostoo dhawaaqaysa caana ku aanan siinaynin xaggana aanan ka dhaqaaqaynin inaan halkaa taagana saan u taaganay dhiilka caanaha u hayo ayaa waagu ku baryi jiray markay soo kacaan baan siin jiray kadib baan carruurta caana lisi jiray taqdiiman lixaqi lwaalidayn wa biran lahuma ilaahu hawshaas ayada ah haddana adiga dartaa u yeelay iyo waalid jacayl iyo alla u dhawaasho allow dhibka naga qabo naga fiidbo dhagaxii baan yar durkay iftiinkii wax ka arkeen rajaa gasha nin kalea ah wuxuu yidhi asaguna oo ninkii saddexaad ee labaad ahaa ya wuxuu ihi ilaahay waxaa jirta gabadhaan ilmadeeruna aad iyo aadaan u jeclaa in badan baan nafteeda ka dalbay inaan ka sinaysto oon wax ka dayo wayna i diiday waagii dambe abaar ku dhaceen nin kale guursatay carruur u dhashay abaar baa ku dhacday gabadhii oo baahan oo carruurteeda waxay siisale baa ii timid oo qaraabanimo iyo tolnimo igu timid hebelow carruurtan waa iga baahantaha aniguna maanta waaqan walaal caawa bay tiri waa in adeerkeed wuxuu ihi soo garan maysid boqol dinaaroo dahabaan idhi ma aragta haa boqolkaa dinaar dahabkaan ku siinhayaa laakiin wanaa isku kay dhiibto maantaad ii jaban in badan baan ku daba socday nafti baa qabatay hawshi bay ogolaatay carruurta inay badbaadisiiyo ninkeeda awgii ay gaajo ka badbaadiso iyo baahi waana haweeney ilaahay ka cabsanayso haddi intaaba zina ka cararaysa muslimad ah markaan eh, dul fadhiistay yay gariirtay buu yihi asagii baa ka sheekaynaya ay gariirtay maxaan kugu dhacay baa lacagna waa ku siiya hawshana waa isku ogeyn gariirku muxuu yahay waxay tihi ilaahay baan ka cabsanhayaa walaa ittaqi illaaha walaa tafud alkhaatama ilaa ilaahay ka cabso xubinkan laguma banaynin baahidaa ka faa'idaysan ilahay ka cabso markaasaan ka istaagay baan ka kaca lacagtana waan siiyey lacagtana waan u daayey buu ihi zinadina waan ka cabsaday alla adiga dartaa maalinka haddaan zinada alla oga tegay dhibkan maanta iga fayd buui haddana waa durka nin saddexaadba in badanoo marka laakiin aan laga bixi karin laakiin bannaan weyn ah ayaa soo baxday rajo badan baa gashay ninkii saddexaadba wuxuu ilaahayow hadda ka hor baa niman u jaraan u yeedha inay beer iga shaqeeyaan camal baana ii qabta nin walbaba suus raashinaan kula heshiiyey ama hanti baan kula heshiiyey suus bera kusoo orortay markaan camalka ay dhammeeyeen baa nin walba xaqiisa siiyey waa dareereen ninbaa asagu xaqii aan ku heshiinay salugay oo yidhi ama waxaan iisoo kordhi ama kaa qaadan maayo war intaanaan ku heshiin intaadi qaadan maya amaad kusoo dari maya de taas waa baad wey kusoo dari maayo raggaa saaxiibada waxaan ku heshiin aan ku heshiina waxaada qaada ama iska tag kaa qaadan maayo xanaaq iska dhaqaaq raashiinkii uu ka tegay asaguu lahaaba intaan qaaday baan rogrogay waan iibiyey lacag caddaanaan kusoo bedelay waan sii rogay raashiin badan buu noqday waan gadgadiyey lo baan ku iibiyey geel saddexa mayso lo lo badanaan buu ka sameeyey xoolihiisu u wada haddana qowsaaruu ka iibi addoommuu ka iibiyey addoommo uu suuski ka iibiyey iyo xoolo iyo lo iyo ari uu suuski ka iibshay oo israacahayoo dhaqan buu inta hayay waagii ninkii suuslaaha ahaa ee xanaaqay dhowr sano kadib yaa isagoo socdo yimid baahi baa soo qoota xu suuskaa laguma dhaabee caawa iska karsatid koronkar ahaane bal iska doono suuskaad suuskiisii buu soo doontay war hebel ow haa dhowr sano ka hor suus raashiinon kugu laha on kaaga taso garmaha halkan soo dhig wuxuu ihi waa kaasa qaado lo-daa dhowrka boqol samaha iyo ragga raacahayaba adaa iskale suuskaad baan ka tacay la tagburkaxayso wadnaha igu ciyaareen hadda kor baad ciyaartay ood xaqaygii bilaash igaga dhacdaya intaad iga daysa hawsha ayada isii war kugu ciyaari maayo niyo xoolahada kaxayso xoolihii o dhan buu kaxaystay qowsaaradii iyo lo-dii ariga waa kaxaystay walam yatruk lii shay-an buui hal neef ogama tagin nin gun kaas gumeed bu kaas intaasu xoola anoonku kuu dhaqay in loo kala jebiy soo wax fiican looga tago hal neef iga muusan tegin buui maxalushaahidku wuxu ilah haddaan hawsha adiga dartaa u yeelay iyo xaq islaam inaan iska dhowray xaqu nnaas intaan aan tabcahayay hawshaana adiga dartaa iga ahaydoon dan kale aanan kalahayn allah maanta naga feed dhagax baa xagga lagu tuuray waa dareereen haa ulaa'i tawasulu biacmaalihim asaalixa bibiri lwaalidayn iyo iyo atawaruc can xuquuqi الnaas iyo atacafu can الzina maca alqudrati calayh acmaashaasay la yimaadeen tawasul biacmaalihim الصaalix ilahna waa ka faydi hada hada ma tawasul biacmaali الصaalixa mise waa tawasul biacmaali اlghayr sheekhu marka wuxuu rabaa inu dhaho xadiidkaas wuxuu ka hadlayaa tawasul he biacmaali اlghayr wax suuragala maaha dee sheekhu waa in hawshaas isqabataan loo baahaya wqad habata fi الصaxiixayn wغayrihima ana النبي sl slam xaka can الثalaaثaة اladii اnطabqat calayhim الskrة camalka saalixe saadiqa fawaa'idiisa ka mid a camalka aduu saalixe saadiqna ku tahay mukhlisna aad ku tahay wax badan ku taraya laakiin camalka bilaashka ah ilaahay loogu talagelin ama ilaahay aan loo saafi garaynin wax badan kuu tari maayo weliba colays iyo ku baabi'inhaya ana kula waaxidin mid kastaoo minhum ka mida saddexda nin tawasala wuxuu ku tawasul ila allahi ilaahi subxaanahu wa tacaala biacdami camalin camalah camaluu sameeyey midkii u markaasay ka kor noqotay dhagaxii falow kaana الtawasulu biاlacmaali اlfaadilati hayra jaaizin غayra jaaئizin أw kana shirka kama yazcumhu اlmutashadiduun fi hada اlbaabi kabni cabdالsalaam <laughs> wman qaala bqowlihi min atbaacihi lam taxsul ijaaba ahdadu sheekhu kale ka mid tahay cafa allahu canh <clears throat> xadiidkan waxaan leenahay waa ajnabiyun can اlmasأla xadiidka hor sheekhu daliishaday dalaaladiisa wuu saxay oo wuxuu ku yidhi faina kula waaxidi minhu tawasla ilى اllahi biacdami camali camalah faاrtafcat canhum الsakra saxiix weeye xadiidka dalaaladiisuna sidaa tahay laakiin meeshuu sheekhu u daliishaday baa khaldan meeshuu u daliishaday baa khaldan marka fadhiisinta iyo dejinta u dejiyay baa khaldan taasuu ku khaldamay marka tafriica eeg falow kaana tawasulu buui tawasulka hadduu yahay bilacmaali faadila camalka qiimo badan in lagu tawasulo hadduu hayra jaa-izin midaan banaanayn hadduu yahay aw kaana shirkan ama atawasul bilacmaali saalixa uu shirka yahay shirki yahay kamaa yazcumu siday sheegahayaan buri almutashadiduuna kuwa madaxa adag ee masaa'ilka isku dhajiya ee mutaarifiinta ah fii hada albaabi baabkan hadda aynu marayno kabni cabdisalaam hada waa muaala ulm iyo jawr wey abdisalaam lam yakun mutashadidan masala wuxuu ihi shirkana kumuusan tilmaamin ma banaana buu ihi baqaan cala alasl aladi huwa almancu fii baabi alcibaadaat asalka waxaan kaga baxay bidaliilin jusiyi asagana ku gaabsaday intaasuu la soo istaaga tashadud iyo shirkii midna kumuusan tilmaamin marka mujaasafa ku jir xoogow musayada ayaa ku jirta aaniyan qaybta hore falow kaana tawasul bilacmaali hayra lam yaqul axad min alcilm wa taqwiilu nnaasi maa lam yaqulu atawasul bilacmaali alfaadila ma banaana lam yaqulhu axadu laa min aljinni walaa min alins jinna ma war ooma hayno insina ma kama hayno axad qaba ma jiraan suufiya almushrikiin warkeed ba jooji annaga wahaabiyada ana maba waaba meesha aan ku rafanay inay kamid tahayba atawasul bilacmaal asaalixa alfaadila waa ogol lahay inkirkooduna waa inkir liddiin waliliimaan wey wain kaana juزiyan marka falow kaana atawasulu bilacmaali alfaadilati gayra jaa-izin waa muqadima lam yaqulha axad min asalaf yaaba yidhiba horta muqadimadan yaa yidhi waxay necab yihiin nabiga salliga ku guba nabiga yaa necab hawliho kalen way moogtays sali diidka salliga ha lagu guba yaa salliga diidan dadkaa takfiirisaan dadkeen gaalaysiinaa dadkee waa dadkee takfiiriyiin baa tihiin war yaanu takfiirinaa ma dadka alla yidhi hala takfiiriyo alla ho lagu dhawaadaanu takfiirinaa mise dad muslimiin ahlu tawxiidaan diinta ka saaraa nin walba wuxuu isku qoran m takfiiriyiin baa tihiin waa yakhrujuuna cala alxukaam wa ajmaca salaf الصaalix annahu laa yajuuzu اlkhuruuj cala aima aimadee haddii ma kadaafi ood soddon sano ka hol gaalaysiinba imaam noo annaga kun afar boqol iyo eh, kun afar boqol iyo labadii bay waadihi ree socdiyen waa gaal mulxid ah kaafir murtad mulxid kadaafi qolyo jidiyaa la taagan waa aacatu amir waa in la adeeca waa waajib ibnu baaz cabdirasaaq eh, cafiifi eh, sheekh cabdalla bni qudayaan shee cbdalla bni qacuud aimadii mxuu ahaaye najdi oo dhan iyo sacuudi o dhan baa takfiiriyey ya keed ka hadlaysaan waa kuma midkaad ka hadlaysaan noo sheega waxaa laska yaa war imaam annagu waa ogol laha in laga amar qaato xataa midka juziga ee amiiruljamaacahan ogol laha in wixii khayra laga lagu yeelo wixii aan macsanayna wixi macsanayna lagu lagu khilaafo amiirkeed ka hadlaysaan nink wuxuu iska ratimanhayaa ninkan inuu amiir yahay murtad dhagawaaweyn oo waa diinta ka ka dhaqaaqay buu dhihi waa amiir muslima ah. hadduu amiir muslima ah yahay ninka ku baxana waa khaariji takfiiri asuufiya alquburiya almushrika alwathaniya almajuusiya ee soomaaliya dhooban iyo kudhi waa muslimiin haye haddaad tagfiirisana maxaa tahay khaariji mid baa kule mayki baki waa amiir yajibu taacatuhu nairobi jooga isliibuu joogaa isliibuu joogaa niman hawiye oo difaaci jira asalkooda hore u qaatay baashan u galay inay janal caydi difaacaan oo jaalladarood ka difaacaan ayaa waxay hadda gaadhay inay yidhaahdaan xataa amir mayki baki iyo umarada gaalada iyo meelaha haysta waa inaan lagu bixin laa yajuuzu lkhuruuj calayhim dar'an lilfitna wa xifaadan limaslaxati اlumma weligiin wada hade baashu salmayna ma ogtahay ijtixaad kor waad garanaysaa markay intay is aas-aaseen is abaabuleen ay ciidamo badan noqdeen wadaadii hawiyo dhan waxay itixaadku koonfur saldhiga loogama samayn karo xaggeen geynaa bari u rara ama soomaliya gaadbadgeeya meelahaasha daarood ku dagaane meelahaasaa la geeyo wadaadihii daarood waxay diidanaayeen in lagu baxo maysan ogolayn war ninkan daaquudka ee shaydaanka ee ummaddii baabiyey ee culimmadii laayay ee ilaahay khayrkii dadka ku xukumahay ee dasaatiirta dejiyay ee shuuciga ee mulxidka ah aan ku baxnay wadaadahawiya dheheen waxay dhahdeen laa yajuus hada waa amiir imaam tajiba taacatuhu wa min caqaa'idi muxuu ahli sunna waljamaaca annahu laa yajuusu alkhuruuj cala alimaam way joogaan daarooda saa ku dooday iyo kuwu habiye dhan kale way taagan yihiin been yaa laisuu sheegi baashan ba hal ku salaysan weeye in badan oo socota khilaafka jadiidiya udhexeeya itiaadka hore udhexeeya in badan oo ka mid a qabiil buu ku salaysnaa raggii goobjoogayaashaaba aminka jooga sidooda kaaga shakay waxaa layihi ururkii itixaad aan u magacano madaxweyne nin waxaa la soo caleyma saaray oo ragga qaarkii ay intaan la sheegeen daarood ah in loo dhiibo nin baa yidhi suuragal maayo inaad dawladdana madaxweyne ka noqotaan oo in iswa halkaa cunaha nagu dhego ururkiida aad ka noqo suuragal maayo way joogaan way nool yihin nimanka sida yidhabaa nool dan yaa lasu sheegin waxaan ummadaan lagu lugoyn ururka ittixaad baa dhooblay saldhig weyn ka sameeyey oo soo fadhiistay waa wixii ninty three-gi ka horrey waad garanaysaan bayla tawsha ayada almuhim waxaa lay ururkan meesha ma fadhii karo jaacadid baa soo ballaarinhayo rabajaaladaarood inuu ku shubo mxuu ahaayey xuduudda kenya gudbiyo idan urur fara badanoo wadaadoo dagaalamay dha kuskuusun halkan fadhiyana janaalkay fooda gelinhayaan marka waa loo khamiro waxaa lay nimankan waa in la tarxiilo hadda meelahan dhawaaqo ummadda lugadiyo gaaban baa ka mid ah tarxiil halka shubo halkaas iyo eh, bari ha la geeyo raggi u ololeeyay u raacay ilaa madheera u ordahaya dhaqaale u dal iyo dibadba nafsa shay cabdullahi yuusuf baa ka dambeeyey xooga awood buu yeeshay harti waxay noqdeen kulli jaddiya noqdeen nimanka hartiya ma jeerteen waxay noqdeen jadiidiyo saan cabdullahi yuusuf loogu bixin amaan loola dagaalamin waxaa ka soo horreeyey maxamed eh, xaaji cumar eh, ina masali muha cumar xaaji masallaa ka horreeyey waagu intuu wadaadaha itixaadka laayay uu gada ka saaray awooddu u yeeshay maraxaankii intoodii wadaadahayd waxay noqdeen jadiidiyo laa yajuus leanno ninkan nin walboo qaqable xoog badan yeesho soomaaliyeed wadaadihii waxay noqdeen qoyskiisa ka dhashay in badanoo ka mid a ah jidda isku wareegeen laa yajuuzu alkhuruuj cala al'imma mar jaran cadiid baa imaam ahaa mar waxaa imaam ahaa mxuu ahaayey ina siyaad barra imaam ahaa mar waxaa imaam ahaa ina xaaji musalle mar waxaa imaam ahaa inayey cabdullaahi yuusuf mar waxaa imaam nafto ayaa imaam noqday hadda waxaa imaam inoo ahee shariif iyo siilaanyo iyo mxuu ahaa faroole faraha allaha gooye iyo yaa kale ina ilay ina ilay ina ilay baa ugu shaydaansan ninka ugu daran wey ninka jigjiga fadhiya absame waa ninka la doonaya in soomaaliya uu xukumo kulligoodna faraha ugu yeedha hadda kuwa puntland asagay maraan waxay malazanaba ay ka rabaan ama ay uga tegahayaan asagay maraan siilaanyo asaguu maraa garowe safaarad baa ka furan nin ree isaaqa uu safiir ka yahay oo etoobiyaana asagaa xukuma furoo lafarta ugu yeedha hargeysa safaarad baa ka furan qolya absama ay joogaan oo ay ku xukumaan qolyaha isaaq iyagoo markaas kaaru ku jiro kaar waxaa ku jira mxuu ahaa mala zanaawi hawshaan yaan laisku lugayn war gaal gaal weynu addis ababa fadhiana haysta wixii soo dhaafayna kambaale iyo nairobi baa laga xukumaa been yaan laisu sheegin marka laa yajuusu alkhuruuj calayma kolba marna marna sireeya amiir nooga dhiga marna ina ilay noo dhiiba waadna lugaysay hawshu hawl meesha taalla ma ah mutashadidiin iyo takfiiriyiin iyo mutaarifiin nabadiid kolba waa muxuu ahaayey qodob ninka danla wax ku kacsada wey tashadudku micyaar ha loo sameeyo miisaan lagu kala baxoo ninkii sidaa ay sidaa sameeyaan mutashadid ah sidaa ay sida ninka yeelaa takfiiri ah saa ay si ninka yeelaabaa khaariji ah inay saa tahay daliilkeeda waaka iyo waakaa lagu kala bixi laakiin nin walba wuxuu doonuu sheegi karaa walow labisa alximaaru hiyaaba khazin laqaala annaasu ya laka min ximaari buu hadduu dameerku soo xidho dhar xariir ah loo soo tolo oo suud iyo tay intii loo soo geliyo baal koofyada loo geliyo oo bixda ka laafyoodo waxaa la odhan war dameerku quruxsanaa walow labisa alximaaru hiyaaba khazin ay hiyaaba xariir laqaala annaasu yaa laka min ximaari idan baashaani waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay iyo mustanad laga doolo wax dadka afka laga sheego oo la wareejiye maa ilaahay khayrkii ninkii bariyey islaamna sheeganaya fii laa yaqdir calay ila llah ka barya waan takfiirina waa mushrik wanataqarabu ila اllahi bitakfiirihi wa ikhraajihi min almilla sharciga ilaahay ninka intuu riixo isagoo garanaya dastuur ku badela khilaafsan kitaabka ilaahay nataqarab ila اllahi bitakfiirihi wa ikhraajihi min almilla ninkii muslimiinta gaala u soo kaxaysta ku baabiya gaalana u heelaya inuu gaal yahay nataqarab ila llahi bitakfiirihi wa ikhraaji min almilla walaa natawaqaf can dalika طarfata cayn muslimiin iyo gaalo ishaya ninkii gaal u heelaya asagoo garanay ninkaa inuu muslim yahay kana gaal yahay og u heelaya inuu gaal yahay ilah ugu dhawaanaynaa ninkii sir macluumaad waxay yeelaynayaan muslimiinta gaala u dhiiba fayla safaaradda maraykan iyo etoobiya kenya aroorti geeya kaafir weeye bilaahi alcaiim wain sallaa wasaama wazacma anahu muslim hawsha waxba yaan laisku lugoynin ninkii wax ka qaba ha ka niqaasho laakiin wareega caddays iyo takfiir iyo khawaarij baatiin mutashadidiin iyo shay berley weeye nin walba waa hadli karaa caajisku wuxuu doonuu sheegi karaa waxaa laydinka kari laha ilaahay keligii caabuda oo ilaahay xukumkiisa shaciisa keliya qaata oo muslimiinta walaala ka dhigto gaalagooya miyaa dagaalkani ku salaysan yahay intaa marka laydinka helo haddaan faraha idinku tagtagna anaga khaladka iska le ilaahay kitaabkiisa markaad ka amar qaataan oo asaga dhaqan gelisaan ummadda ku xukuntaan ilaahay khayrkiina aydan bariyin muslimiintoo dhan aad walaala ka dhigataan gaalla aad la colowdaan haddaan wax kala sheeganno xisaabo kalaan wadanaa laakiin intaad hawlahan ku wareegaysanaysaan in laydin takfiiriyo waa ku nafbaxayna wakti baan ku bixinayna weliba waa ku daalaynaa boocaana dilaacisan u dhawaaqayno waa ku xabiibaynaa waxba yaan isku lugayn hawshaasi waxaa weeyaan waa in lagu baraarogo dadkaani dembi baan ku haysanaa ilaahay ay ka galeen oo gaalnimo keenaya allana uu nagu adoonsa inaan ka hadalo ummadana ooga degno walitastabiina sabiila mujrimiin qul yaa ayuha alkaafiruun abubakar baa laga kari waayey war hadda tabar ma hayne murtadiintu waa fara badan yihiin kuwan ilaahay hayrkii caabuday dibba u noqdee gaaloobay ee salaad iyo soonba diiday ee ahlu awhaanka noqday iyo kuwa nabiga kala caleema saarto musalamo rumey inuu nabi yahay kuwaanaan ku jihaadne nimanka zakada diiday ee soomahaya salaadaya xajinhaya dagaalna aan nugu wadin iska fadhiya inaga daabaa laga kari waayo abadanba wallaahi low manacuunii ciqaalan kaanuu yu'aduunahu wa fii riwaaya canaaqan kaanuu yu'aduuna ilaa rasuul la qaataltum calaa mancihi laa calaa wa inkaarihi mancihi ku dhammaanayaan dhiigooda wuxuu ku daadan inay diidaan keliya ay bixin waayaan dhiibidda hadday dhahaan sakada waa waajib calayna wa calaa hayr اlmuslimiin waajiban laakiin sanadkaani waxaan kuu dhiibaynaa geel aan seeta iyo dabar iyo hogaan midna lahayn baan ku siinaynaa dabarkaan ku lahayn bu seetaday ku dhammaanhayaan hadday hogaamihii iyo seetada iyo dabarka nabiga ugu soo xidhi jireen waayaan way go-hayaanbu haadaa waa yeelka saxaabada weeye imaamkii muslimiinta axabu اllahi axabu الnaasi ilى اllahi bacda muxamadi sal l slam ummadda nabi mxamed ka laga mad garanaysaa nin ka qiimo badan bacda muxamed yaan laisku lugoyne hal kaana mutashadidan takfiiriyan mutanaican dhiigga ku haliilahaya dhiiggay ku haliilahayaan midbaa meel waanu ku haliilaynaa hadduu yahay kii lagu haliilo maya mise maaha waa lagu haliili hadduu yahay midkii yah lagu haliilo khaalid wuxuu ugu hanjabi jiray faris iyo reer war islaama qabla an aatiikum birijaalin qabla an aatiykum birijaalin yuxibuuna almowta kama tuxibuuna alkhamr wاnisa wacajiltu ilayka rabbi litarda sida ansaar u dhammaan jireen baan ugu dhammaanaa dhiigga waa hadduu yahay dhiig ila hala daadiyo hadduu yahay laakiin dhiig ila halaga joogsado waa in laga joogsado been yaan isu sheegin dhiigga waa lagu haliil idaa kaana xaqan waa laga joogsan idaa kaana baailan takfiirka waa lagu haliil idaa kaana xaqan wa daliilan saxiixan leeyahay hadduusan layna waa laga joogsan axkaamta islaamka iyo iyo muxuu aha qodobada iyo mawaadicda diiniga wadaa dhawaaqay ee hanjabaadii iyo degdegtii looga joogsan maaye daliil baa ra kala saara ilma adeer waxaa kala hagta daliil daliil halala yimaado xoyaan la wareegeysanan warku intaan weeye marna waxaad noo saarteen mxuu ahaayey nsd mar hala taageero marna waxaad noo saarteen hala taageero mxuu ahaayey cabdiqaasin salaad mar hala taageero mxuu ahaayey cali marna hala taageero mxu inayay mar hala taageero daawud axmaar Eh, waxaa ka dambeeyey mxuu ahay ina eh, ina ilay siinaay hala taageero mar waxaana soo lugooy ina ibraahim cigaal dhammaanayba dadkan waa in loo sheego laabudda inaan dadka baailka ummaddan aan u sheegno shayga baailkaa ee kufriga ummadda waa in loo sheego walaabudda an nusarixa biahli اlbaail liyuxdaruu baail bannaan taagan ma jire yaa xambaarsan baail iyo kufr iyo gaalnima bannaankaa iska taalla ma jirte dad baa xambaarsanee dadka waa in ummadda loo sheego xaq banaan taagan ma jiro dad baa wado matalay wujuudka khaarijiga marka laga hadlay ayniga ah dadkii matalhay ummadda waa in loo sheego say oga digtoonaanhayaan kufri baa jira murtadiin baa jira mushrikiin baa jira war xaggee war baasha dhig ha wareejinayna dhulka soo dhig baasha mushrikiinta iyo murtadiinta iyo gaalada iyo kuwa diinta ilaahay ka baxay iyo kuwa noo sheeg xaggeen saaraa baal korkaa la wareejo he haabta ummaddi wixii baabiyey oy baashii waa dejinaynaa nadacu mawaadicaha meelahay leedahay adlamatu waxaa dhaheen maxay gashaa fii arbacati mawaadic ma tirahdeen meelahay degtay degi damadu iyo fatxadu meelahay degaan baan dejinaynaa warka ummadda yaan lagu lugayn shay kasta mawdiciisu waa inuu dego oo fadhiisto laakiin waxaa dhiba ah shay walba meel uusan lahayn in la saaro mid murtad oo gaalow madaxweynaha inaad muslim waxida weeye mushrig muwaxid weeye zanaadiqadii ahlu tawxiid wey taasaa musiiba ah inaad waxaa ka daran tiraada ninkii dagaal qaada ee muslimiinta difaacaba waa khawaarij tiraado khawaarij haadaa waa maxay waa musbaar labiyo toban la ah oo weligiibuu soo socon jiray wey weligiibuu soo socon jiray hindiya markii muslimiintu ingiriisku intuu soo duulay muslimiintii jooga ay dacay inay isdifaacaan qodobkii u horreeyey lagu weeraray wuxuu ahaa ingiriisku wuxuu nimankan wahaabiye wey wahaabiyada ku taqaanee xaaramaynka ma garanaysaa ee najdi nimankii weeye hal mar laga kala yaacay wadaadda labaatan boqol iyo labaatana meel baa lagu baabaashay shacabkii taageeraya daba socale wahaabiye weeye shacabka fish waa kala fardhaday ciidanka o dhan nin qoriga tuura nin duurka gala nin ayaydii hooyadii aada wadaadka siraajudiine imaamkahaa ah ee ummadda hogaaminaya mujaahidkaha ah iyo koox yaro kusoo hadhay baa lagu baabeeyey taanka lagu baabaashay ciidanka difaacina waa la waayay markay muslimiintu algeria iyo mauritaniya iyo maqrib iyo tunis difaac hayeen iyo ay dagaalamhayeenna alqadiya lagu keenay khaarij weeye waa wahaabiyiin baa weeraray hadda u dambaysay alimaam axmed xambal imaam ahli sunnati waljamaaca markuu bidcadii ummadda baabi'isay khalqu lqur'aan ay muctasiladu jahmidu wadeen ay dhaheen man lam yaqul bikhalqi lqur'aan waa kaafir waana dilaynaa oo uu soo istaaga man ana kalaam اllahi makhluuq waa kaafir u yidhi waaa l hey khaariji baa tahay tukafir الnaas axmed baa l hebel iyo hebel iyo hebel waxay ku leeyihiin axmed xambal abu cabdilaah waa khaariji takfiira maxaa yeelay dadka wuxuu ku gaalaysiiyaa qur-aanku waa makhluuq ruuxi dhah wuu gaalaysiiyaa idan dadka mar baad gaal ahlu tawxiid ahlu salaa ahlulqiblo baad gaalaysiisay takfiiri khaariji a tahay waay waa kuwama hebel iyo hebel haaulaai qowm suub juhalo dhaga waaweyn diin fahansanayn war ninkii gaalima ku dhaca waanu takfiirin waan ku nafbaxaynaab amaa hebel iyo hebel haaulaai qowmu suu muxuu hi jalasuu fii baqdaad xayi kada ay fadhiistay markaasay been iyo bakti la fadhiyaan hadday runshi xaqaha difaaceen buuri kalaam ullah waa ilaahay kalaamkiisii hayru makhluuq waman qaala bikhalqi fahuwa kaafir halkaasuu istaagay alimaam axmed ibnu cumar abu camar alamankii sheikhu ibn cabdilbar wibnu xasm sheikhu abaq alandalusiy alxufaad waxaa lagu yihi wa kaana takfiiriyan safaakan lidima mustaxila lidima ahli qibla shan iyo toban faqiih baa ka maqraatay inuu takfiiri khaarija yahay nin qaadoo caalima masaa'ilka yaqaanay baa gartay qaaday uu isku dhegaystay shan iyo tobankii faqiih baa miduu xidho iyo miduu kala tuuro iyo miduu yidhaha xataa naag ma meerin kartid makhraatina ma gashid buu ka dhigay maxaa jiraa la yidhi wadaaskan aad ku xukunto inuu takfiiri khaariji yahay wuxuu sheegay wahuwa tawxiid walislaam buu diinta nebi maxamed nin hayaba asagaan haynaa buui intiina gale tarxiil baa ugu dhuftay ninka haddii nin caalima weynba heloo difaaca haddii shan iyo tobanka faqiih iyo qaadi loo qaban lahaa warkooda dhiiggiisaa la banaansan lahaa soo maaha afar boqol labaatan iyo sideed buu dhintay waa qarniga afraad axmedna qarniga saddexaad baa la waa takfiiri baa tahay baashu weliba way soo socotay maxaa sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim shaca cabdiwahaab maxaa takfiiriyiin shawkaani laftiisa takfiiri baa taa lagu yidhi asagana hadda hadda takfiiri amiir sancaani takfiiri khaariji ninkii ka soo horeeyey ee saalix ibnu mahdi almaqbali kun hal boqol iyo sideed dhinta takfiiri hawshan waa waxaa weyaan waa xiilat ducafaa walcajaza walmasaakiin wducafaa qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin baashu waa laabudda min balaahi ninkii burhaan haya ha keeno laa hebel baa takfiir miisaan u sameeya miisaan u sameeya alimaam abulxasan ibnu shakar ashaafici wuxuu ninkii dhihi waayey nabi maxamed habeenkii la dheelmi ilaahay buu soo arkay ninkii dhihi waayey waa gaalbu man lam yaqul ana muxamada ra'aa rabbahu leylat اisraa wmiraaj micraaj waa kaafir bilah caiimb ibnu taymi wuxuu ihi hawshaan daliil ma laha waqad tasaraca fi takfiir waa khaariji ma odhan waa takfiir odhan mahayo wadaadku waxaan daliilahayn buu daliil mooday idan waa ku degdegay maxaa yee daliil buusan haysanin masaladu markay daliil leedahay waa inaad ku nafbaxdo runtan laysu sheego wadaadka marka tashadudkuu sheegay mar baynu ka hadli doonaa hawshan ayada baabu tashadud miisaan tashadud miisaan tanaduc laabudda in mar la faafaasho sheekhu wuxuu uhi falow kana الtawasl bاlacmaali اlfaadilati hayra jaaئizin lam yaqulu axadu min aslf اlumma walaa min almutaahiriin wax qaba ra'yigan ma jiro sheekhaa keligii la yimid yaaba yidhiba alacmaal asaalixa in lagu tawasulo waan banaan waan ogol lahay laakiin markay tahay acmaalaka adiga acmaaluka alkhaasa markay tahay waan ogolahay aw biducaai saalixiina alaxyaa aw amase kaana shirkan haddii atawasul bilacmaali alfaadila aysan bannaanayn ama shirki tahay kamaa yazcamuhu lmutashadiduun yaa sheegay kamaa yazcumuhu lam yaqulhu axadu min alculamaa inay shirki akbara tahay cidna ma odhanin inaysan bannaanayn cidna ma odhanin ibn cabdisalaam waman qaala biqowlihi dadka la qaba qowlkoodabu ibn cabdisalaam lam yaqul hada hada huwa taqwiil ma lam yaqulhu اlimaam khaطأan waاجtihaadan laa camdan wاftiraacan waman qaala biqowlihi min atbaaci dadka ku raacay lam taxsul ma asaxdeen buuri mana timaadeen alijaabatu min allahi lahum hadduu atawasul bilcamal faadila uusan bannaanayn ama uu shirki yahay dadkii ku tawasulay bilacmaal faadila ducada lagama aqbaleen bu sheekhu leeyahy asxaabu اlgaar aلثalaaثa iyo saxaabadii ku tawasulay cabaas iyo eh, yaiid bn eh, aswad ducada lagama aqbaleen buu leeyahay muqaalada meeshan ku jirta ducada aqbalkeeda kuma xidhna camalka salaaxiisa adoo kaafiroo mushrig ah ayaa dad la barido laga aqbali karaa fircoon mxuu ahaa ii sheegay eh, ibliis shaydaan baa laga aqbalay ducada ijaabadeeda iyo aqbalkeedu hadda korna waa idiin sheegay waxay u noqota waa ahar min aahaar tawxiid اrububiya wاlkhaaliqiya wاlmaalikiya wاlraasiqiya hawl u laabata ma aha tawxiid اluluhiya ducadu oo bimacnaa ducaau cibaada laga aqbali maayo cidaan muwaxid ka ahayn wamaa ducaau اlkaafiriin ay cibaadaة اlkaafiriin ila fi dalaal laakiin ducada oo bimacna mas'ala wasu'aal waطalab ah ilaahay mutarka gaafirka ah iyo midka muslim waa ka aqbalahaya ducaau اlmadluumi mustajaaba wain kaana kaafira ducada ijaabadeedu shuqul kuma laha baab tawxiid اluluhiya wاlcibaada waa ilaahay maadaama gaalka uu rabbi u yahay adigana uu rabbi kuu yahay kana uu baahan yaho dhibhayo gacmaha taagtay ilahay inuu gaalka markaga ridaa laga yaaba sidaa darteeda balcan baacuur oo insilaakhay laga aqbalay ducadiisu nabi muuse iyo tolkii ku habaarayay muwaxidiintu ku habaarayay idan hawshaasi waa khalad uu sheekhu galay maslada muusan fahmin ama waa ka hoos baxday walaa sakata الnabiyu nabigu kamuusan aamuseen buu Eh, xuseen qalaf wuxuu leey waqtigii baa kaa dhammaaday adaa bilahi towfiiq sabtida soo socota insha allahu tacala mise maanta waa arbaca soo maaha khamiista iyo jamcaha risaaladii kale la iclaamiyey risaala fi alfaad alkufr baanu ku akhriyi doonaa masl amiin bacd alcasr khamiista iyo jamcahada bilahi towfiiq risaala fi alfaad alkufr